Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal maqan wanaagsan dhegeystayaal waa sabtiyey taarikh wax ku aaseysan tahay afarta bisha novembar sanada laba kun qodobada barnaamijka waan ku dhegeysan doontaan waxaa kamida mid ah ah gobolada dalka garan gobolka gada weli waxaa saameyn ba ku hayaa roobab ka da-ay iyo daadad kusoo rogday dadka rayidka oo saameeyey waad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey waxaad kaloo dhegeysan doontaan falastiin oo xaaladii ugu xumayd sii wajahaysa xilli khaza ay ka daraysa xaaladdeeda saacad weliba maamulka yuhuuddana saacadii lasoo dhaafay waxay duqeeyeen gawaari ambalansa oo dhaawacay siday iyo sidoo kale goobada darayada ay ku jireen tirada dhimashada sagaal kun oo ruux ayay kor dhaaftay wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha falastiin iyo falanqeyn ku aadan ayaan soo qaadan doona waxaad kaloo dhageysan doontaan talyaaniga dad ayaa ku dhintay iyana roobab markaa ka da-ay qeybo badan oo kamida ah dalka iyo dabaylo saameeyey deegaanada dhaca xeebaha shiinaha iyo jarmalkuna waxay ka hadleen arrimaha ku aadan dhaqaal xumida dunida ka jirta iyo dagaalada ukrein iyo sidoo kale bariga dhexe siday u saameeyeen si guud qodobadaasi kuwa nagu soo korna ayaad degeysan doontaan ee mar kale soo dhawaada barnaamijka ogaal ورهيسا لكيسيا حورهيسا heshisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa darkiisiyo boolihiisa wanka wixii ku qeexan wixii kula dhiman dastuurka dawaarada ka suurka ka warada dhulka iyo intii waday doobinoo dhan waxay ku dambaynayaan adan ku guuldaynayawudurkooda wada firkansan hadday qaalmuhoodidaan hadday jabiyaan dudada hadday daran doori socod hadday fadalda dhammaadaan aseendaba doonka iyo ukii waday duubka heestani iyo kamaa dambaystii hoos baan uga tago dhaqaradan la gayste la ysaga dambeeyo biyeedooxa maasha waxanaban isdabayaan iyaan dibadka soo dugo dambaskaad arkaysaa dabka oo gamaaniyo lama andaansan weeye raaraad kamaashide ama dogooba saarsaa hadda caalubaad ka dheefiye oobtahaa u soo culo anigiyo dad weynaha aadanbaa naga dhaxayso dunuuceeda way garan way garan way garan dunuuceeda way garan dambaa naga dhaxayso dunuuceeda way garan way garan way garan dunuuceeda way garan dambaa naga dhaxayso dabka oo gamaadiyo adama cadaansa weeye dagaraadka maashide aadna dogooba saarsaar adda carubaad ka dheefiye oo kahaa u soo culo aanigiyoo dadweynaha aadabaa naga dhaxayso durucdeeda way garan way garan way garan durucdeeda way garan dambaa naga dhaxayso durucdeeda way garan way garan way garan heystaas waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qarandid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta Thank you. qeybaha hore barnaamijka ogaalayan gudagaraaan dhegeystayaal aynu ku bilaabna ee eh? weli bariga dhexe waxaa ka taagan xaalad aada u adag si gaara ah dadka falastiiniyiintu waxa ay markaa eh, muddo bil ah wajahayaan xaaladii ugu adkeyd ee soo marta taariikhdooda marka la eego dhibaatada ay ku jiraan duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan ghaza iyo weerarada kale ay ka wadaan magaalooyinka dhaca daanta galbeed ee ramaalah iyo magaalooyinka kale ee falastiin ee dhulka oo ay xooga ku haysato israel tirada dadka ku dhimanaya duqeymaha maamulka yuhuuddu sagaal kun oo ruux ayay koru dhaafeen waxaana suuragal ah maalmaha soo aadan inay toban kun oo ruux gaari karaan maadaama aysan kala joogsi lahayn bambaanooyinka lagu garaacayo khaza qaybteeda koonfureed iyo tiyada waqooyi waxaa saacadihii lasoo dhaafay maamulka yuhuuddu ay markaa duqeeyeen oo dunidoo dhan markaa ay aada u hadalhaysaa warbaahinada caalamkuna qorayaan ficilo argagax leh oo ay maamulka yuhuudda ku bartilmaameysadeen gawaarida loo yaqaano ambalaska ama gurmadka ee dad dhaawacyaa lagu waday iyaga oo dhex sii marayna ay duqeeyeen shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay ambalasta uu haleelay mid ka mid mida ah duqeymaha ay sameynayaan yuhuudda waxaana ambalasta ay maraysay meel markaa waxyar ka durugsan khaza oo ay dad dhaawacyaa ka qaaday nasiib darrase intii ay dhex sii marayeen waxaaba tilmaamaysaday diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda sidaasoo kale waxay maamulka yuhuudda duqeeyeen goobo waxbarasho oo ay dadku gabaad ka dhiganayeen islahaayeen waad kaga badbaadi kartaan duqeymaha ay maamulka yuhuuddu wadaan taasi ma dhicin xaaladuna waxay u muuqataa mid markaa ka sii daraysa marka la eego haatan dhibaatada ay wajahayaan dadka reer falastiin dunidu idil waa ay daawanayaan dhibaatada markaa khazo ka socota mana jiro ilaa haatan dadaallo lagu joojinayo dhibaatada socota qaramada midoobay xubnaha golaha ammaankuna waxay ku fashilmeen meelmar inay ka dhigaan qaraar lagu joojinayo ama lagu soo saarayo xabad joojin ka dhaqan gasha khaza israaelna waxay u muuqataaba in damaceedu uu yahay un inay soo afjarto dadka reer falastiin iyadoo damaceeda ku sheegaysa xamaas inay baabiiso bal taa badelkeeda waxay u muuqataa in dadka ugu badan dhibaatadu ay gaartay dadka rayidka ay tahay qorshahoodu yahay inay khaza ka dhigto dhul saxara oo lama dagaana marka la eego bambaanooyinka ay ku duqeynayaan waxaan wax ka weydiiyey arrimaha bariga dhexe iyo saameynta si guud ay ku yeelan karta dadka reer falastiin iyo caalamul islaami rofesor fu-aad xasan caaqil sanyuura oo arrimaha caalamka ka faalooda bismillahi raxmaani raxiim walaal marka hore waan islaamay baada reer kulmiye reer muqdisho iyo meel kastoo idaacadda laga dhegaysanayaba marka xiga walaal waxaa weeye xaaladu waa run waa arrin adag aad iyo aad bay u adag shacabka reer falastiin ee ku nool marinka khaza dhibaatadii adduunka midda ugu weynid ayaa haysata se ahaatee dhibaatadaa loo geystay iyagu say u arkaan yuhuuddu say u aragtaa wadamada reer galbeedkuna say u arkaan kuwan deriska laee ku hareeraysanna iyaguna maxay ku qiimaynayaan ku horreeya shacabka reer falastiin dhibaatadan soo gaadhay shantii daqiiqo ee adduunyadaas ka dhacaysaba waxaa dhimanaya hal canug oo reer falastiina ah, ama qof dumara ama qof waa yeela iyadoo ay taasi haddana jirto waxay u dagaalamayaan ee dhibaatadan u gaadhay ayaa ka weyn qofka bani aadamka ah inuu xorriyad ku noolaado oo isagoo nabada gurigiisa uu ka soo tooso isagoo nabada gurigiisa uu u horrido ayaa wax kasta oga qiimo badan saa darteed iyagu waxay raadinayaan waxa weeye walaal inay balnoolaadaan nolol caadiya waxaan ognahay walaalow lix iyo tobankii sano ama iyo tobankii sano ee u dambaysay arrinka ghaza waxa uu ahaa xabsiga caalamka ugu weyn oo hawada keliya u furan tahay haddii hawada laga xidhi karana waa laga xidhi lahaa laakiin taasi suurtagaal ma ahayn waxaad aad iyaad u qiimaysaa qof bani aadama oo baddii aan ka dhoofi karaynin dhibaato kastoo u baahan yahay aan dibadda ka soo qabsan karaynin garoomadiisii la duqeeyey waa hore oo mar horeba la baabi'iyey marinadii ku gadaarnaa ama se hareedihiisa ahaa ay xidhan yihiin aan cunno helaynin aan daawo helaynin wax alla wixii uu loo keenayana soo maraya cadowgiisii oo laga yaabo inuuba ka qaato ay dhici karto marka ugu dambaysa qaraxani inuu imanayo waa la ogaa inta waxaa dheer waxaan soomaalidu bisad ama reer xamarku waxay yidhahdaan mukulaasha haddii intaad qol ugu gasho aad hoos ka xidhato ood qolkaa isku dhex caydhsataan marka ugu dambaysa ay meelay ka baxdo weydo adiga ayuunbay kugu mintidaysaa shacabka reer kasta ama reer falastiin meel kastaba ha joogaane waxaay la mid yihiin mukulaashaas meelay ka baxdo weyday arrintan waxa keenay waxa weeye waa dhibaatada ayaa ku badatay ku badatay ku badatay waxbana looma qabanayo waxaan ognahay in kun iyo sagaal boqol saddex iyo labaatankii heshiis beenbeen ah la galay kiina uu dhammaaday soddon sano kadib aan wax ay gacan ku hayaan aanu jirin haba yaraatee muqadasaadkoodii la nijaasaynayo carruurtoodii la laynayo haweenkoodii la laynayo dayli ama maalin kasta guryahoodii inta lagu duulo cagafyo la gelinayo taas ayay horta ka dhalatay isnahay shacabka reer falastiin markaad dhaqankooda iyo waxaa fiidis aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin arrinta dhacday waxaad ku garanaysaa cod baa la qaaday sir ah sirdoonka masar iyo kuwa israa'iil baa iska kaashaday ilaa iyo hadda sagaal iyo labaatankaa maalmood oo saaka alxamdulilah waaguu inoo bariyey waxaa la waayay hal qof oo reer falastiina ah oo cambaareeya tallaabada ay qaadeen ururka xamaas iyo taageerayaashooduba taasi waxaad ka garanaysaa walaal go-aanka adag ee shacabkaasi ay leeyihiin oo toddobaatan iyo shan sano muddo qarni ku dhow ay cadaabkaas iyo ciqaabta ay ku jireen iyagoo haba yaraatay wax u xarmaya jirin dhinaca israel dagaalkan waxay u gashay afar arrimood waa ta xamaas inay ka saarto meesha oo gebi ahaanba xamaas laga sifeeyo waa ta in shacabka reer falastiin intan laga raro ghaza la dejiyo sinai oo ay qorshaysan tahay maha wax laysku xamanayo iyo wax lagu eedeynayo masaarida iyo urdun iyo wax lagu eedeynayo maha oo xaqiiqo oo la hubo in la rabo in shacabkaas meesha laga saaro oo dib dejin loogu sameeyo gobolka sinai ee rafax deriska la'ah qodobka saddexaad in ugu yaraan awoodda xamaas la wiiqo oo la baabi'iyo ta afraad in laysku dayo odaygan fadhiya ramalla ama daanta galbeed dagan fadhiya maxmuud cabaas abumaasin in la soo raro markii xamaas meesha laga saaro islamarkaana khaze maamulkiisa laga dhiso afar iyo in shacabka reer israa'iil waan kaa ilaaway raalli ahow iyo in shacabka reer israa'iil amni iyo ammaan ay ku noolaadaan oo ahayd wixii markii horeba meeshan loo soo dejiyey iyo shakhsiga yahuudii barwaaqo iyo rafaah iyo nabadgelyo uu ku noolaan doono shanta arrimood maxaa ka suurtooy ama iyaduna meesha taala intaan u gelin maxaa ka suurtoobay wadamada reer galbeedka hadafkooda iyaga muxuu ahaa oo ka qaylisiiyey oo waxaasoo maraakiba waxaasoo ciidana hadda waxaa la xaqiijiyey waddanka talyaaniga iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo waddanka kale shantaas waddan in ay qayb ka yihiin dagaalkan xamaas oo dayaaradahooda ay ka qayb qaadanayaan ciidamadooda ay ka garab dagaalamayaan iyadoo weliba la helay askar talyaani ah oo ku dhimatay marinka gaza maalmihii dagaalka dhulka uu socday ay xamaas gacanta ku dhigtay meedadkoodii inkastoo si saxa ah loo shaacinin laakiin la xaqiijiyey warbaahintu inta badan ay xaqiijinayaan hadafka ay ka lahaayeen waxa weeye horaan u sheegay oo warbaahinta kulmiye ayaan ka sheegay dowladda israa'iil maaha dowlad meesha la soo dejiyey iyadee shacabkeedu ee waa xarun military oo wadamada reer galbeedku ay dalahooda dhaqaale iyo midooda siyaasadeed baa ku ilaashanayaan taasi ma u suurtowday wayaduna waddamada deriska ah sida masar urdun lubnaan iyo kuwa kale ee ku xiranee carbeed iyaga hadafkoodii muxuu ahaa waddamadaas hadafkoodu waxa weeye haddii xamaas meesha ka baxdo idinna waa sii joogaysa waanay ka siman yihiin ma aha eh, in waddamadaasi madaxdoodu ay taageersan yihiin xamaas ama ay qardiyadda reer falas yihiin qof carbeed oo madaxa oo mas-uul ah oo inay shacabka reer reer falastiin ay xor noqdaan rabaa haba yaraatee ma jiro dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin in shacabka reer falastiin ay gumaysiga ku hoos jiraan oo loo qaaraamo ayay maaragtay hadafkoodu yahay eh, waxaad ku garanaysaa dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre inaad la socotaan rajeynaya dhowaan khudbad u jeediyey uu kaga hadlayay arrinta falastiin waxaa lagu tilmaamay inay ahayd hadalkii ugu adkaa ee uu hogaamiye soomaaliyeed ku hadlo inta la ogyahay intii uu socday dagaalka falastiin iyo sidoo kale yahuudda ra-isul wuxuu sheegay in ururka xamaas aysan ahayn terrorist group ama argagixiso balse ay yihiin eh, liberal ama dad inay markaa dadkooda xoreeyaan raba oo xaquudirra eh, marka arrinta laftirkeedu bal soomaaliya markaan ka eegno sooma muuqato in doorkii xukuumadda ay qaadatay dunida o dhan ay hadal haysa warbaahintooda ilaa shalay ay qoreen ilaa saacadii lasoo dhaafay xitaa ururka xamaas ay soo dhaweeyeen qadiyada iyo geesinimada ra-iisul wasaare xamse cabdibare horta tan kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii dalkeenu intuu qaatay shacabka soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ay kaga nool yihiin wixii la odhan jiray shanta soomaaliyeed iyo inta dibadaha ku noolba weligood ismay bedelin markaan ka hadla shacabka qadiyadda reer falastiin ay tahay qadiyad muqadasa oo xornimo doon waxay intaa dheer walaal diiniyan dhulkan reer falastiin ma aha dhul la mid ah muqdisho oo kale ama jijyo oo kale ma aha waa dhul iska caadiya jigjiga iyo muqdisho laakiin dhulkan reer falastiin waa laa ilaaha ila allahu oo carro iyo ciid iyo dhagaxyo iyo dad ah sidaa darteed waa dhulkii nabigeena uu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam inuu yahay meesha keliya ee markii adduunyadu xumaata looga baahan yahay qofka muslimka ahi inuu u hijroodo marka go'aanka dowladeenna soomaaliya tan iyo lixdankii isbeddel ma yeelan karto maxaa yeelay waxay ku gowracan tahay shacabka soomaaliya wuxuu aaminsan yahay waanooga mahad celinaynaa xukuumadda soomaaliya madahan ra-iisul wasaaraha keliya xukuumadda soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa ha aaminsanaado ama ha isku fikir ha ahaadaan ama ha kala duwanaadaan laakiin go'aanka uu ra-iisul wasaaruhu qaatay waa go'aan xukuumadda soomaaliya ay qaadatay waa go'aan ay shacabka soomaaliyeed ku matalaan waa go'aan ay dunida islaamka ay ku matalaan ma aha soomaaliya oo keliya ma aha madax soomaaliyeed inay ka hadashay ma aha waa go'aankii ugu adkaa ugu qiimaha badnaa ee dunida islaamka madaxdoodu ay qaataan xataa erdogan oo maanta la ninka ugu adag hadaladiisii tan xamsaayaakaadkooda wuuna ku maadsan eh, waa gartay eh, dhinaca kale markaan ka eegno hadda dagaalkii wali waa uu sii socdaa khasaaraha ugu badan wuxuu gaaray dadka rayidka ee falastiiniyiinta maamulka yahuudana waxay u muuqdaan qorshahooda saa sheegtayba inay gebi ahaanba ka takhallusaan ururka xamaas marka xamaas tiradooda waxaa lagu qiyaasaa iyo ururada kale ee garabyada kale ee islaamiyiinta dagaalama ilaa konton kun suurgal ma tahay in israel marka ay soo afjarto gebi ahaan ururka xamaas oo la aaminsan yahay inay markaa qadiyad u dagaalamayaan iyo ideology iyo xorriyad misleedaha marka waa isoo afjari karaan qorshaha yuhuudda waa u suuro geli karaa hadafka wuxuu ahaa markii u horreysay inay xamaas soo afjaraan ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda muqaawamada xamaas iyo xarakatuljihaad iyo kuwa kale ka garab dagaalamaya haba yaraatee boqolkiiba zero ever ever dhibic ever sagaal ma ayna gaadhin ujeeddadii ay lahaayeen xataa dagaalkan dhulka ay ka soo galeen ciidamada yahuuddu ma aynaan qabsanin saddex kilo kilomitir oo dhul ah weli ma aynan qabsanin shantaa maalmood ay dagaalamayaan dhibaatada gaadhina waa dhibaatadii ugu weynay waxaa yeelay hal mar ayaa waxaa laga gubay laba iyo labaatan taangi oo ciidamadoodu ay wateen oo kuwii adduunyada ugu casrisanaa ah kuwii ay suuq geynayeen ah ayaa waxaa laga dhigay waxaan jirin taangiyada u bixiyeen mamir shabeellada ay u bixiyeen waxaa laga dhigay bakayla laga dhigay maraba oo noociisa la yaaboo laba iyo tobanka meero ku xidhan tahay inta loo tagay baa bamba la kor saaray marka hadafkeeda yuhuuddu ma gaarayso hadafka ugu dambeeya waxaa gaari doona xamaas xamaas hadafkeedu waxa weeye maxaabiista ay haysato inay ku nadiifiso xabsiyada dalka israa'iil loo yaqaano ee dhulka la haysta ah xabsiyada ku yaalla oo ay ku xidhan yihiin lix kun shan boqol iyo toddobaatan qof oo carruur iyo iyo haween iyo dad waaweyn dad xanuunsan intuba ay ku jiraan in xabsiyada la faarujiyo la soo dhigo xamaas go'aankeeda unbay noqonaysaa waayo shan sano ayaa jilcaad shadiid in loolan jiray la haystay markii dambena waxaa lagu bedeshay kun iyo afar boqol iyo sideetan qof oo falastiiniin ayaa lagu bedeshay marka yuhuudda iyo waddamada reer galbeedka iyo wixii taageersani hadafkii ilaahayn ma gaadhayaan dhibaato kasta ha soo gaadha shalay waa ugu daray oo xataa gawaaridii gurmadka deg degaa la qarxiyey isbitaaladii saddex isbitaaloo kamida ah. oo weliba kii ugu weynaya ashifa u yahay la qardiyey boqolaal ay ku dhimatay madaaristii weliba ay onorwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga reer falastiin ama taageerada reer falastiin ay lahayd madarasadii ay lahayd baa la qardiyey ayay dhowr iyo soddon qof ku dhimatay boqolaal ay ku dhawaacantay waxaasoo dhan waxaan aaminsanahay aniga shaksiyan anu fikirkayga ka hadlaya waxaan aaminsan yahay inay qadiyada reer falastiin qadiyad xaqa tahay guushana qofka xaqa ku taagan uu heli doono nimanka waa niman la soo dejiyey kuwan kala qaxaya ee kuwii dibadaha laga keeno wax yarisi kuwii dibadaha laga keenay waa kuwan dib u noqonaya qorsooyinka la cararaya nin waliba baasaboorkiisii ajnabiga ah mid marka raaca iyo mid diyaarad raaca garoomadiiba isku haysa yuhuuddii la keenay oo dhan laakiin shaksi reer falastiinihi gaza dhinaca waqooyi intuu ka yimid dhinaca koonfureed muna weli soo degay iska dhaafar waxoo loo rare waad mahadsantahay walaalo Eh, ugu dambeyntii marka la eega haatan dagaalka waqti uu socdo eh, dunidoo idil siday u garab taagan yihiin reer galbeedka gaar ahaan marka la eego yuhuudda soo weli ma maqna doorkii dalalka carbeed oo u muuqda inay ka cabsanayaan gumaystaha eh, yuhuudda iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka intaan ka badan marka maxaa la gudboon bil ayay daawanayaan xasuuqa lagu haya dadka reer falastiin oo haatan laga yaabo labada maalmood ee soo aadan tirada dhimashada inay toban kun oo ruux gaarto horta wadamada carabta ama wadamada bariga dhexe u kala qaadaya adiga waxaan rajaynaya insha allah bal hal iyo barinaad isiisa haddii ilaha idmo waxaan u kala qaadayaa laba qaybood qayb ruuhaa ku nool qayb ruuhaa ku nool oo waxaan jirin iska dhaadhiciyey qayb iyaguna ruuhaa labaad ku nool oo iyaguna waxaan jirin iska dhaadhiciyey qaybta ruuhaada ku nool koobaad waxa weeyaan xisbullah oo ka dagaalama dhinaca koonfureed ee lubnaan oo eeraan ay taageerto iyo kooxihii ciraaq ka dagaalamayay iyo kuwan xootiyiinta iyo man ka dagaalama iyagoo kuwaasi waxay ku nool yihiin ohaa waxaad garanaysaa shalay wuxuu hadlayay xasan nasra laba saacadood iyo laba iyo labaatan daqiiqu hadlayay caalamka oo dhan baa dhegta u taagayay laakiin israa'iiliyiintu intaanu khudbadda bilaabin daraadba waxay yidhaahdeen kuma dhaco in uu yidhaahdo dagaalka aan gallo xasan nasralla kuma dhacay dheh annagu waan aaminsanaa fikirka isaga inkastoo dad hadda halkan ila jooga ay ugu khilaafsanaayeen xalayse ay masajiyiisoo direen ummadda ali dhaheen waa israa'iil baa hadalkaa tidhi xizbullah iyo lubnaan iyo kuwan ciraaqiyiinta jooga ee shiicada ah iyo kan maaragtay haysta meeshan suuriya la yidhaahdee magaalada dimisha fadhiya waxaasoo dhan fikirkoodu waxa weeye markii la jebiye xamaas ayaa reer galbeed la dadku waxa u haystaan shiicadu inay colla tahay reer galbeedka iyo israel tahay waxba kama jira walaale qolada labaad aan kuleeyahay waa ruwaada labaad waxa weeyaan wadamada dariska ama wadamada bariga dhexe ku nool iyagu waxayba aaminsan yihiinba jiritaankoodu inuu ku xidhan yahay falastiiniintoo la baabi'iyo laakiin ilaahay mahadii subxaanahu wa tacaala ilaah ayaa ku mahadsan ilaa sagaal iyo labaatan casho in ay dagaalamayaan reer falastiin ma aha oo keliya basda lagama dagaalamayo daanta galbeed marinka daanta galbeed iyo magaalada qudus iyo masjidul aqsa hareerihiisa ugu yaraan sii socday guryihii oo dhan baa la burburinayaa shacabkii oo dhan baa xabsiga laga buuxiyey marka ma aha qadiyaddu qadiyad qasda keliya ku qaban iyagu reer galbeedkii wax raacsan waxay ka dhigayaan dagaal u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dagaalku israa'iil iyo xamaas uma dhexeeyo kuwan carabtaana waxaan ku soo koobaya hadalkooda ukiltu yowma ukila thawr labyad waxaa lay cunay maalintii dibigii caddaa la cunay hadalkaa waad iga fahamtee waan maaynayaa aada buu u mahadsan yahay kaana waxa uu ahaa brofesor fu-aad xasan caaqil sanyuura oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo caalamka oo ila falanqeynayay waxnaan ka weydiinayay arrimaha ku aadan xaaladda murugsan ee weli ka jirta khaza iyo falastiin iyo duqeymaha ay maamulka yahuuddu ka wadaan khaza xilli xiisada bariga dhexe u muuqato mid markaa kasii daraysa weli barnaamij kalaad degeysanaysaan k nn waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka olada socotaankeenana waad naga dhegeysanaysaan saaxiibyaal markaan haddii aan eegno gobolka gadana garbaharey waxaa laga soo warinaya markaa inay ka jirto xaalad adag marka la eego iyana qayb ahaan roobab mihigaan oo ka da-ay daadad kusoo rogmaday iyo go-doon magaaladu ay ku jirto sida ay wariyeen qaar kamid dadka deegaanka mid kamid dadka deegaanka ayaa keena la hadlay ogana warbixiyay xaaladaha guud ee degmada garbaharey ee gobolka gado waanan salaamayaa dhammaan shaqaalaha sharaf kale u taagaalini maalin inay xogta ka gudbiyaan dadka walaalaha oo meelaha ku dhibaataysan intaas kadib garbaareydi waa degan yahay alxamdulilah ilaahbaa maanta iskale oo nabad taalo marka laga soo tago roob baa maalmahan jiray muddo dhowr beri ah hadda xilligan aan kula hadlayo saacan hadda waa ugu oo gurgan koo koranaya marka sidaas ay tahay waxaa kacay marka maciishadii beledka beledka muddo laga bishi ayaa ugu dhamaysay intare soo gala bishi sideedaad aakirsan ayaa ugu dhamaysay intareyaasha kale oo kusoo aadanaana ay ku xayar yihiin iyo baydho ku tuuran yihiin Eh, marka waxaa kacday eh, maciishada ayaa farakacday eh, subaxa saaka kula hadlayo maciishada loorka sokorta ayaa maraya konton laba dolar loorka burka ayaa maraya afartan iyo afar boliiska ayaa loorkiis maraya afartan iyo afar isdaclaha saliid sadaclaha waxay maraysaa dolar halka saliid tobanlaha uu saaka sideed toban marayo imisaal iibinka markii hore intaasan godoonka galan magaalada intuu roobka gelin maciishada tusaalahaan isdaclaha saliida afar dolar bar halka sokorta konton iyo laba ay tagtay uu joogay afartan iyo uu joogay haye shacabka ku dhaqan magaalada maxay dareemayaan shacabka kudhan waxay dareemayaan maciisada aad u kacday waana u muuqata qofkii waxayay markuu adkeeyo oo goobta lagelaayo afartan iyo konton iyo laba loorka saaka leeyahay ummadana way u muuqataa inaan waxba inay korsii socoto mooya hoos u dhexeyn sababtoo ah garoonka waa xariya wax diyaarad masii degaynin waxay taraa soo galeen magaalada male muddo saddex beri afar beri wax jiid gaari ka baxay ama dalaxa ama baardheer ama ceelwa ama buur lagumuna bixin Eh, marka waad garan kartaa wixii konsulyeenay saddex bilo haddii hadda bisha lagu aadan dhamaadkee intaan saa sii aado anqeydiya eh, wax meel xita iibka taa noqdeen wax yeela qaal maahan in la wayn doonaa dareemaya ah, qaabka u socoto muddo saddex berina waxaa jiro xaafado magaalada kamid sida xaafada warsan xaafada eh, haracad xaafada xaanshuweer xaafada aana soo gudbin baa jira biyaha goysha ay xirtay oo dhan kale ka jiro buundasa hore kugu sheegnay waa go tahay weli waa wax ka qabtina ma jiraan marka okorsoon baa lagu jira marka maciishada masaa ku daran dadka xoogsatada saaka maciishada ka cabaadayaan maamulka degmada ma kala hadasheen dhibaatada aad wajahaysaan waa kala hadalnay way ka warqabaan hade waxawey waa eh, laba qaawil isma qaadi xaalada maraysaa wax hadda ma jirin eh, kor ka yimaada ma jirin marka saa arkaysaa maalma gudoomiyaha eh, cusub imaa cadowkaasuu ka hadlayay oo wuxuu dadka la qaybsanaya wuxuu dhex taagan yahay booshi gawga saaka subaxa maraan ku galay dadka turin kamid yahay laakiin waxba lama qaban karo waxawey waa wax hadda mucaawiya mahayad oo socotona ma jiraan marka dadkan waa dad aada gurmud ugu baahan wey insha alla ilahi sukan bay noqon doonta haddii aan lidmo marka waa wax lagu eedo saaka ma jiraan qaabka u muuqato haddii wadooyinkii soo galaya magaalada ay xiran yihiin oo roobabka halkaasi ka da-ay xireen maxaa garoonka loo furilayahay si dadka ay u helaan adeegyadii ay u baahnaayeen eh, insha alla hadii aan lidmo hadalan baa yar socday eh, gadba ayaanta hor yar xiray dadkiina eh, hadda waa garawsadeen in la fur way garawsadeen marka inuu gacmaha la isqabsado meesha garoonka la dhex tago oo saas ugu warbiin bay noqonaysaa insha alla haddaytaas waa hadalkeesa hadii aan idmo marka insha alla dan taas loo furi marba haday tana xirantahay taaska hadal bal insha alla waa waa taas ina dhexda loo inaan loo fadhin doono oo insha alla ayaa furmi doona biilahi kariim laakiin ilaa iyo hadda cid ku dhaqaaqda ma laha inay furto garoonka nin way jiraan odayaal iskaashaday oo magaalada oo garaadada odayaal baxdaa kacay una tagay maamulada lana hadlay marka insha allah dhaqaaqan baa dhiman laakiin waa heerkiisa waa socdaa insha alla meelo fiican buu maraya magaalada waxaa la sheegayaa in shacabka xaafadaha ku dhaqan qaarkood ay ku sugan yihiin xaalad halisa ah, maadaama muddo toddobaad ah buundadii ay iskii kala gudbi jireen ay gooday in togii weynaa ee magaaladan dhex marayana biyo ay dhex fadhiyaan marka xaalada dadkaasi ka waran niw xaaladaas aad bay u casiran tahay eh, macaluusho xaafado deris oo taleefonka gacantaan kula hadla waxay ii sheegayeen eh, ilmo shumahayo oo ama qandha ay ku arkeen marka roobka intuu da-ay waxaa soo batay eh, qandhada hergebko marka eg bay maaluusha u daran tahay hadii qofka hergebku ku eh, dhaca hergeb aloobel qofku eh, haduu haysanin eh, danbu usii nuglaanaya marka eg bay ugu cadfaynta xaaladooda marka waan lagu warqaba waan la ogyahay insha alla ilahin baana ilin furi doona insha allah maxaa dalbanaysaan marka iyagu eh, waxaan dhammaan eh, dalka soo joogaan hay-adaha ah eh, maamulka jubbaland oon haddii nalagu sheego ka tirsannahay waxaan leenahay wax ilaas ilaala ka dhan meeshay wax mareen waa arkaysaan gobolka gedo sida luuq baardheer ceel ceelwaaq oo bishalay gablihii ku dhamaadeen gabaarey wax ka dhacayo marka waxaan leenahay deertu kulli nusqaa wey nimcada kastoo nusqaa way leedahay wixii nusqaana ilaahay baan leenahay inuu alla naga wareejiyo alla naga naga yareey nusqaanta wixii nusqaana nimcada kalena alxamdulilah calaa kulli xaal baan leenahay marka insha allah waxaan dhamaan lena mujtamaca inta u sareeya axmed maxamed islaam axmed oo ilaha jubbaland waxaan lena war hadee xilli wax loo qabto xilligaan bay taagan tahay xilligaan ninka wax qaban waayo xilli waktigan laga baxa inaan waxqabad aan sugi doonin baan dareemayaa dhammaan gobolka xaalad adag ayaa ka taagan degmooyinkiisa degmada ceelwaaq dad ayaa ku dhintay maxaad war ood ka haysan heelwaaqa dad baa degan oo dadku waa walaalo xagga xagga waa liswacaa oo dadkanaga baa degan marka way jiraan shan labaad gabdhood dhintay iyo baar dheera iyo baleexa baashi ee luuq ulal idoolow lamid maaha magaalooyinka annaga hadda gabaari markaa joogno biyahaas dadka xiran mawgii iyo darbiyada duma oo qoyaalka ay ka barteen taas waxaan ka ahayn waa ka roonahay oo gabaari waxay ku taallaa dhul laakiin ceel waaqa ee awalba hesheen meel daruur bay ku daado jidkeedu iska xirmo marka waa ceel waaq aad bay xaalada u daranta waana ognaha waa dhulkeeda bakool aho dhulkaa bakool ah maro gabdhahaasi marka maxaa la sheegay sababta ay u geeriyoodeen gabdhaha meel balle oo biyi isla tageen mid baa ku dhacday waa garafta xaruun dafilso markay ku dhacday sii kalena tan kale baa soo bixisay rabay gacantan ay qabsatay ritay ayagu baa tan kale tan kalaas ahayd gacmahan bay isqabsadeen gabdhaha waana meel balle buu ahayo waa meel balle wey balle ah mid ka mid a ah dadka deegaanka oo ku nool degmada garbaharire ee gobolka gadaayuuha oo ka warbixinayay xaaladaha adag ee weli ka jira degmada ay saameeyeen roobab mihigaana oo ka da-ay markana dhegeysta waxaad ku xubintii bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadalhaynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabeynaa hadalhaynta afar ka saac ee aadka loo hadalhayay markaynu eegno falastiin weli xaalad xun ayay ku jiraan oo yahuuddu duqeyn ay ka geysanayaan gudaha marayka khaza sidoo kaleetana markaynu eegno dhimashadu way sii badnaanaysaa tirada dhimashada sidoo kaleeto inta badan waxaa leeyahay eh, dadka halkaasi ku waxyeeloobay waa caruurta ay u badan yihiin oo ilmaha yaryarka sidoo kaleetana haweenkan waxaa leeyahay ugu yaraan shan kun oo haween ayaa ku naf waayay dagaalka yuhuuddu ay ka geystaan ama ka geysanayeen eh, eh, muddooyinkii ugu dambeysayba marinka khaza weliba cabdirashiido waxaa jirta in yuhuuddu ay beegsanayso xeryaha qaxootiga ee dadka falastiiniyiinta ay ku nool yihiin khaasatan xerada jiniin oo dhowr mar yuhuuddu ay duqeeyeen dad falastiiniyiin ay ku laayeen tan kale ayaa waxay tahay qaramada midoobey ayaa aad u cambaareysay oo tiri yuhuudda waxa ay wado ma ahan dagaal waa xasuuq baahsan oo qaramada midoobe ayaa xataa eedaysay Eh, sidoo kaleeto hadalhaynta waxyaabaha ugu waaweynaa aadka loo hadalhay waxaa ka mid ah hadalkii dhawaan uu jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee eh, xamse cabdi barre kaasi oo uu ku sheegay in xamaas aysan ahayn urar argagixiso ay yihiin urar xureyna ayaa waxaa soo qaatay oo inta badan hadalkaasi eh, aada loo hadalhayay dhammaan warbaahinada caalamka iyo guud ahaan islaamka aad iyo aad sidoo kaleeto wargeys la yidhaahdo qudus new york network oo ah eh, dabcan inta badan ka faalooda arrimaha qudus ayaa dabcan soo qaatay wargeyskan waxa uu shaaca ka qaaday in hadalka wasaar xamse cabdibare uu yahay hadal saameyn togan ku leh madaxda islaamka kuma dhiiran sida xamse uu u hadlay weli cid u hadashay ma jirto aad iyo aad sidoo kaleeto waxyaabaha aadka loo hadlahay waxaa ka mid ah eh, ismaaciil cumar geele madaxweynaha wadanka jabuuti isagana si xun ayuu u cambaareeyey waxaana uu sheegay in yahuuddu waxa weeyaan qaladaad badan ay samaynayaan caruurta ay beegsanayaan haweenka ay beegsanayaan sidoo kaleetana goobaha ee dadka lagu baxnaaneynayo ama isbitaalada markaas ay beegsanayaan marka ismaaciil cumar geel isagana si adag ayuu kaga hadlay arrinka ku saabsan ee eh, haza marka hadalhaynta ugu weyn ayay noqotay sida geesinimada leh uu ra-iisul wasaare xamse uga hadlay ayay caalamku la yaaban yihiin maadaama aan looga baran caalamka inay ka hadlaan ama madaxweynayaasha muslimiinta arinta haatan ka taagan falastiin waati cabdirashiid oo markaana hadalhaynta haddii aan halkaas uga nimaano dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga ixtiraam naftaada markaas ayay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa macnaha nolosha weliga aha ilaawin wanaagyada lagu sameeyey balse iska ilaaw wanaagyada adiga dadka aad u samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxay had iyo jeer arkaan wanaagyada dadka kale ma bedeli kartid mustaqbalkaaga balse waxaaad bedeli kartaa dhaqamadaada ayaana bedeli kara mustaqbalkaaga ha u ogolaanin in duruufu ay ku bedelaan qofka walaalkii si hoos ah wax ugu sheegaa waa uu waaniyey balse qofka walaalkii dadka dhexdooda wax ugu sheega waa uu fadeexeeyey ugu dambeyntii qormadan ee waxaa lagu soo gebagabeeyey marnaha ka welwelin dhibaatadaada ee waxaaad ka walwashaa sida aad u xalin lahayd hagaag qormada ugu dambaysa dhankeyga waa sheeko cajiib cajiiba waxaa lagu bilaabay sidatan nin indhoolah ayaa wadada dhinaceeda fadhiistay waxa uuna la soo baxay boor yar oo ay ugu qoran tahay waxaana ahay qof indhoolo ah ee fadlan ii caawiya ninkii maskiinka ahaa iska dhaafa in wax la siiyo cid kusoo leexata xataa waa la waayay markii dambe waxaa u yimid nin kale kaas oo soo qabtay boodhkii ninka meesha u yaalay kadibna waxa uu sameeyey isbeddel oo boorkii ayuu qoraal kaleeto ku qoray kadibna meeshii ayuu u geliyey ama u dhigay waxyar kadib ninkii maskiinka ahaa koombadii meesha u taalay lacag ayaa ka buuxsantay ninkii indhoolaha ahaa wo u dareemay in isbeddel uu jiro kadibna mid ka mid ah dadka agtiisa marayay ayuu weydiistay inuu aqriyo wax ku qoran boorkan kadibna ninkii ayaa u aqriyay waxaana ku qornaa sidatan hadda waxaynu joognaa xilliga guga balse nasiib xumo ma awoodo inaan arko quruxdiisa qoraalkaasi ayaa sabab u noqday in ninkii maskiinka ahaa uu caawinaad badan helo xikmadda ugu weyn ee aan ka faa'iidaysan karno sheekadan waxa ay tahay waa in haddii wax kugu hagaagi waayaan sida aad rabtay aad keliya isbeddel ku sameysaa wadiiqada ama habka aad u martay shayga aad sameynaysid ayuu qoraaga sheekadan kusoo gabagabay waxaynu kasoo xegnay qobaraha bulshada kusoo gara cabdulaahi maxamed guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo dhegeysanayaashii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysay oo ka ahayd barnaamijka ogaan warbixinada kale barnamijka haddii aanu waxaa markaa warbaahintu ay aada wax uga qorayaan khasaarahaasii kordhaya ee ka dhalanaya dhibaatada lagu haya dadka reer falastiin waxaa jira hay-ado ka hadlay oo kamid a ah kuwa qaramada midoobay iyo kuwa kale ee ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada tacadiyadii ugu dambeeyey ee labadii maalmood iyo saacadii lasoo dhaafayba ka dhacay khaza inka badan shan iyo toban ruux ayaa geeriyootay sida lasoo wariyey wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay iyo maamulka khaza ee xamaasna waxay markaa xaqiijiyeen geerida shan iyo toban ruux kadib markii maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen gawaari ambalas ah ama kuwa gurmadka oo ay markaa wadeen dhaawacyo xilli markaa ay haleeleen duqeymaha maamulka yuhuudda ee wadaan sidaasoo kale iskuul ku yaala khaza oo ay markaa ka dhigteen gabaad dad rayada oo islahaa waad kaga badbaadi kartaan duqeymaha yuhuudda ayaa iyana la duqeeyey waxaana ku dhimatay labaatan ruux iyadoo sidoo kalena dadka badan afar iyo toban kale ay ku dhaawacmeen waxaa halkooda kasii socda duqeymaha sidaasoo kalena waxaa lasoo warinayaa waxay maamulka yuhuudda burburinayaan kaabayaasha maadaama korontadii xataa aanay jirin soolrada qaar ay dadku xitaa ay ka dhalin lahayeen cadceeda ama iftiinka oo ay markaa maamulka yuhuudda burburinayaan waxaa lasoo wariyey in maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen eh, generatorka ugu weyn ama wax soo saarka korontada ee eh, barka soolarka ee eh, ku yaala haza gaar ahaan isbitaalka haza ku yaala magaalada waxaana lasoo warinayaa in maamulka yuhuuddu ay bartilmaamaysadeen waxay ku dhufteen eeraleeyahay bombaanooyin gebi ahaanna waa uu barbaray sida muuqatana waxay doonayeen gebi ahaanba inay ka dhigaan gudcur iyo mugdi haza oo horeyba ay kaga jareen adeegyadii korontada iyo waxyaabihii kale ay magaaladu u baahneed taana waxay keentay in haatan israael ay markaa u muuqato mid toos u bartilmaameysanaysa goobaha kaabayaasha dhaqaalaha goobaha caafimaadka iskuulada waxba ma xiirinayaan maamulka yuhuudda sida muuqato waxayna sii kordhaya khasaaraha dadka rayidka soo gaaraya sidaasoo kale dhanka kale falastiinta qeybteeda kale ee daanta galbeed waxaa halkeeda kasii socda toogashada iyo xirxirka iyo hujuumka lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta saacadii ugu dambeeyey waxaa la xiray koob iyo afartan ruux oo dadka falastiiniyiinta ah waxaana lagu xiray eh, markaa daanta galbeed oo ciidamada yuhuuddu ay joogaan sidaasoo kale nablus tulkram ramalah iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay hebron ayaa iyana dad lagu xirxiray dad kala xiran waa shacab falastiiniyiin ah oo ka xun waxaa ka socda ghaza dareenkoodana muujinaya sidaasoo kalena ay ku hayaan tacadiyo iyo dhibaato maamulka yuhuudda wariyaha aljaziira uga soo warama daanta galbeed cimraan khan waxa uu kasoo warinayaa markaa hebron halka loo yaqaano in maamulka yuhuuddu ay muujinayaan calankooda yuhuudda ayna xataa ku dhiiranayaan inay soo geliyaan xerooyinka iyo goobaha dadka rayidka ee falastiiniyiinta ay joogaan si ay u muujiyaan markaa inay weli dhulkooda xoog ku haystaan sidoo kalena waxaa khaza ka socday ay ku faraxsan yihiin taasi oo ka caraysiisay dadka falastiiniyiinta ah ee daanta galbeed ku nool oo iyaguna markaa tallaabooyin qaadaya dhinaca kalena waxaa laleeyahay maamulka yuhuudda waxay bartilmaameysadeen masjid iyo sidoo kale dooni kuwa kalluumeysiga ah oo ka mid a qeybaha yaalay ee khaza iyo marinka kale dhanka koonfureed ee khaza wariyaha uga soo waramaa ee al aljaziira ama uga soo waranta ee hani maxamuud waxay kusoo waramaysaa in koonfurta khaza lasoo warinayo in maamulka yuhuuddu ay burburiyeen goobo ay kamid ahaayeen ceelbiyood iyo sidoo kale bariga rafax marinka rafax ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqeymahooda telefishinka alaqsi t v loo yaqaano ee khaza laga leeyahay waxa uu soo warinayaa in maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen goobaha oo ahayd goobaha kaliya laga heli karay biyaha oo ay markaa ka badqabay duqeymaha israailna ay xogtaa heshataan ay keentay inay markaa burburiso goobjoogyaal ayaa ku warramaya sidaas oo kale in dooniyo kuwa kalluumeysiga ah ay maamulka yuhuuddu burburiyeen kuna beegsadeen eh, xeebaha khaza gaar ahaana rafax Eh, kadib markii lasoo wariyey eh, in markaa maamulka yuhuuddu ay heleen xogta ku aadan in halkaana ay yaalaan eh, dooni kuwa kalluumeysiga ah telefishinka alaqsi t v ee laga leeyahay sidaas oo kale telegramkiisa waxa uu soo dhigay in maamulka yuhuuddu ay bartilmaamsadeen masaajid ku yaala galbeedka khaza oo markaa kamid ah masaajidda ugu waaweynaa ee halkaa ku yaala israel waxay u muuqataa inaysan markan waxba u aabayeelayn marka la eego duqeymaha ay ku beegsanayso goobaha caafimaadka masaajidda dadka rayidka ah, iyo sidoo kale iskuullada oo xitaa ay maamulka yuhuuddu duqeeyeen sida muuqatana israel eh, waxba ma xirinayso oo markaa waxay u muuqataa mid markan xishoodkii iyo dareenkii bini aadamnimoba ka tagtay marka la eego dhibaatada iyo tacadiga ay ku hayeen dadka reer falastiin tirada dhimashada sagaal kun ruux ay kor u dhaaftay boqolaal ayaa xitaa raacsan waxaana markaa shantii daqiiqa ama tobankii daqiiqaba khaza ku dhimanaya haween caruur iyo dad da-ah iyo dhallinyaraba marka la eego duqiimaha maamulka yuhuuddu ay wadaan aan kala joogsi lahayn dalalka caalamkuna waxay u muuqdeen kuwo isha ka daawanaya si gaara dalalkii carabeed ee markaa matalayay kuna dhiiga iyo dareenka ahaa dadka falastiiniyiinta xitaa afgoodii baabajuuqa gabay oo xitaa waxaa laga laayahay inay si dhiiran uga hadlaan qadiyadda falastiin dhaleeceeyaan yuhuudda kana hadlaan waxaa qase ka socda inay tahay xasuuq qaramada midoobe laftirkeeda iyo reer galbeedkuna waxay daawanayaan waxaa lagu haya dadka reer falastiin mana jira ilaa haatan tallaabooyin ay qaadayaan oo lagu joojinayo duqeymaha iyo xasuuqa khaza ka socda ay wadaan maamulka yuhuudda weli ogaalaad la socotaan knn waad naga dhegeysanaysaan wali ogaal la socotaan warbixinada kale barnaamijka haddii aynu eegnana wiiraan lix ruux ayaa geeriyootay sida ay wariyeen xubnaha saraakiisha kooxaha gurbadka ee bartamaha tuskani oo talyaaniga kamid ah kadib markii rooba mihigaar ay ka da-een qaarkoodna dabeylaba wata kuwa oo dhibaato ku sababay qeybo badan oo kamid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda yurub gabanarka tuskani eguenio giani ayaa shaaca ka qaaday in lix ruux ay geeriyoodeen kadib roobab mihigaana oo ka da-ay magaalo xeebeedka livorno Eh, markaa ay u dhow yihiin dooxada mugeelo loo yaqaano iyo sidoo kale deegaanada kale ee u dhowba taa oo keentay in dad badan ay markaa biyuhu la tagaan sidoo kale guryo badanna ay biyuhu burburiyaan sida la wariyey waxaa sidoo kale lasoo wariyey markaa albaniya in uu ku dhintay qof sano markaa kadib markii uu waayey gaari uu waday xakameyntiisa ama breegiisa taa oo keentay in tirada guud ee dadka ku dhintay qaarada yurub eh, roobkan ay noqdaan ilaa iyo afar iyo toban ruux dalalka ugu badan ay saameeyeen waxaa kamida ah talyaaniga albaniya iyo wadamo kale oo dhaca galbeedka qaaradaasi yurub waxaa sidoo kale laga bixiyey guryahooda ilaa dad ku dhow boqol ruux oo laga saaray cambibiziano halka loo yaqaano iyo isna talyaaniga deegaanada dhaca kamida mid ah. waxaa sidoo kale dadka degan ee halka loo yaqaano karvagna ay u sheegeen warbaahinta marka in xaaladu tahay mid aada u adag marka la eego roobabkun ay aada u saameeyeen deegaano badan oo kamid ah wadankaasi talyaaniga sida muuqatana ay markaa saameyn xoog leh ku yeesheen dhinaca kalena waxaa lasoo warinayaa in ciidamada ukrain ay markaa dileen kuwo mid ah ciidamada maleeshiyaadka ay qabsaday qeybo mid ah ukrain koonfurteeda kherson gobolka loo yaqaano waxaana markaa ay sheegeen in ilaa hal askari ay direen sagaal kalena ay ku dhaawaceen weerar ay geysteen ciidamada milatariga wadankaasi ukrain Eh, ilaahay haatan waxaynu xaqiijinay eh, markaa dilka xubno kamid ah maleeshiyaadka kusoo duulay dalkeena eh, sagaal ayaa si xun u dhaawacmay halna waa uu geeriyooday ayaa loo u sheegay warbaahinta mid kamida ah xubnaha saraakiisha militariga ukraine sidaasoo kale waxaa jira duqeymo ay markaa geysteen diyaaradaha aan duulaha lahayn ee ruushka iyona ukrain ay ka fuliyeen oo ay khasaare kasoo gaareen dadka rayadka ah marka la eego dagaalka ruushka ukrain ayaa asna in muddo ah socdaa waana xiisad kale oo dunida markaa weli ka jirta marka la eego tan iyo markii dagaalkan uu bilowday dabayaaqadii bishii februari ee sanadkii laba kun iyo haatan ku darsantay xiisada kale ee bariga dhexe ka aloosan oo la aaminsan yahay in xiisadahani ay sababi karaan eh, dunida marka la eego isbedel cusub iyo sidoo kale dhaqaalo burbur iyo saameyn ka dhalan karta dagaaladaaba dhinaca kalena madaxweynaha dalka shiinaha shi jiping ayaa la kulmay hogaanka guud ee dalka jarmalka olaf scolas waxay ka wada hadleen eh, muhiimadda ay leedahay eh, markaasi qorshaha ay midooda yurub ku doonayaan eh, in la dhimo marka la eego waxsoo saarka qaar kamid a ah dalalka ay sameeyaan warshadaha waxsoo saarka leh ee wasaqooda dunida ku sababa taa oo loo arkay inay markaas saameyn ku leedahay waxayna jarmalka iyo shiinuhu doonayaan in iska kaashadaan iskaashiga dhanka dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale ay wadaagaan shiinuhu waxa uu qorsheynayaa inuu yurub la yeesho iskaashi istraatiijiyadeed oo ku dhisan dhaqaalaha iyo wax wadaqabsi taa ayaa muhiim ah waxaynu doonaynaa inaynu markaa wax walba wadaagno ayuu yiri eh, hogaamiyaha shiinaashka jembian sidaas oo kale olaf scolas hogaamiyaha dalka jarmalka ayaa isna sheegay in jarmalku uu ka go-an yahay inuu la wadaago wax waliba oo markaa waxwadaqabsi iyo wax soo saar dhanka dhaqaalaha ah iskaashi ay yeeshaan shiinaha iyo jarmalkan uu muhiim u yahay kobaca dhaqaale ee dunida gaar ahaan labadan dal weli barnaamijka waa lala socotaan keenana waan dagdhegeysanaysaan saaxiibyaal qaybihii dambe ee barnaamijka waalaad degeysanaysaan markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaallay leedahay waryaara kalamaanay waxaa la yidhi duufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryaan daadku kula tegin war bashiir dheeroo heesayba wuxuu yidhi dimuqraadiyad quruxdeed deni baa yaqaanoo dadaalkeed sameeyee doorashada habboonoy codka bixin dadweynuhu maxay uga dalfinayaan maxaa loo duleedi talada maa u daayaan war axmed dheerow bashiir haddaay weliba leeray durdurkii markoo uu daaqsantii saansaday eh. dabayluhu ku qaadayn eh. dib u noqo haddaad tiri eh. lugu dulqaada maaye ha isdaaline samire war haddaad maqli jirteen farmaajo soo bax ku soo bixi maa maanta deniyo soo baxay maraysa haye derbigaa lankadeedaday war waad falantiina miyaynaan maqal dalka guushiisu waa deni dalka dalka horumarkiisu waa deni waar waxa uu jixnjixmayne waxaa la yidhi daruurahaa hilaaciyo iyo dablashiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane warbow madaxtooyada buntland cid darashada ka soo geli kadhaa ma jidhe kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiirow saatan iyo haatan yeertay war bashiir warla'aana ah, hayse ismadii puntland go'aanaan madaxweyne deni ku farxina ka soo baxay waxayna dhaheen doorashada waa in sidii loo qaban jiray loo qabtaa maalinteediina lama dhaaf karo makri iyo iskadaba wareeg iyo kursi iskudhejin iyo xukunj jeclina puntland kama soconayso mucaaradkiina si degdeg ay u soo dhoweeyeen ciidamadii mucaaradku iyaguna waa soo dhoweeyeen wasiirka warfaafinta puntland oo loo malaynayo in madaxweynuhu ka dhex hadlayana wuxuu yidhi isimadu waxay ka mud yihiin shacabka puntland aragtidooda siyaasadeedna way ka hadli karaaniin balse go'aanka siyaasigaa ah iyagu ma lahoo hay u samaysan baa jira war axmedow waxaa kalou yidhi wasiirku isimadu uma dhamma warkaas qayb mucaaradka la safatay ayaa hadashay wixii dhacana mas-uuliyadooda ayagaa qaadaya warwar ma haysiina murtiyeedka ka soo baxay salaadiinta puntland waxaa saxaafadda u akhriyey suldaan shiikh cabdiqani qorane wuxuuna sheegay mustaqbalka puntland inaan shakhsi kutagri fali karin warwar mahaydana deni weyba hanti sheegasainoo dibidambahadoona dadka bershoon waliba leeyni imaaraadka beasigu weydiiyohay haddiuse helon dad badan ashal direwaleeri marka dadka gaar oo usa daacadan ayoo la akusiyoon waliba areena dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin beesada dhaqsi noogu soo qaad noo soo qaad baa warmaday maxaafadda washington buu ka soo heesahayaa war kalamaanay war mahaysiina ra'iisul wasaare xamse cabdiar wadaadkaan hadli kari masaajidda ha ka baxo miyuu markale ku celiyey war ixtiraafkii somalilan maxaa ku dhejiyey warwaaqla wax la aqoonsada hadda waa sc war war mahaysiina digtoraysa aadna aadan dhakhtar waxay tidhi soomaaliya labadii biloodee la soo dhaaf waxaa ka dhacay saddex qarax marka waxay tidhi soomaaliya waxaan ugu baaqayaa amniga iyo kala dambaynta iyo nidaamka dowladnimada in somalilan ay ugu daydaan war adna xogta qaraxyada yaa u soo ururiyey warba annagu waxaasoo qaraxa war ma hayne eh. ma falastiin bay ku soo dadhay war digtooraysidu runtiya u yahaaslankiha dirsidiina ka dhegaaw aryanaha anugu adna aada waxaan ogaay eh. iyadoo soo dhoweeyhaysa nin suldaan sheegtoo hooley la yidhaah eh. waxayna hedhahaysa irir soomaaliaadna la yidhaaha shimaal loo dambeeyey war hadda cabdulow markii qaatuma la aqoonsaday ayay tush tiri war saddex nacab miya aryaadhaha masayrka waxaa ugu xun midka siyaasadeed war wax laydinma sheegi karo waa falantiin anuu ra'iisul wasaarahan ka hadlayo tiyaatarka kula hadlay noqday culummada soomaaliyeede wuxuu yidhi ra'yisul wasaaruhu waxa ka dhacaya falastiin ma aqbali karno xamaasoo xaqudirir ah oo isdifaacaysa argagixisaana ma aqbali karno waxa keliya ee aan ku qanci karnaahina waxay tahay falastiin oo dowlad ah oo caasimadeedu qudus tahay iyo israa'iil oo caasimadeedu talaabiib tahay wax kastoo nala ka sheego iyo cid kastoo noo hanjabtana walaalaha falastiin waa garab taagana war madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geellana waxuu yidhi falastiin waa guulaysanaysaa dhiigga ka daadanayana mustaqbalka guul ayuu u horseedayaa hub kasta haddii la geeyana ayadaa adkaanaysa marka haddaanna dad iyo ciidan ku deeqaynin hanti waxaan heli karnaa waa inaan siinnaa ducadana waa inaan ku kaalmaynaa oan ku garab istaagnaa waar haddaa walaalnimo xeerinaysaan somalilan oo aqoonsi kaliya u baahan maa ku taageertaan weydinka falastiin u boodaye war kalemaanay war mahaysiin anigu waxaan la yaabay kooxdii alqaacidoo usaama binlaadin iyo ayman aldawaahiri ay kala dhinteen furaha waxay yidhaahdeen xamaas xaq ku diriri mayso ayaga iyo iyo kuway dagaalamayaanina waa isku mid sababtoo ah labadaba gaalaa taageerta ayahee shabaabnahe alqaacidan ka midna waa kuwii dhaheene xay shacabkii soomaaliyeed oy maalindhaweed ceelasha biyaha ku laayeen u dhahayeen falastiin anugu aarayna war waxa muwaalihin iyo ceelasha biyaha ma yuhuudaa degan war miyaanad maqal khawaarijtu meel kastay joogtaba isku qaab weeye war ma waalantihiin maxali iyo kuwii dilay cismaan binu cafaan oo cibaadada ku sheega caqli laga sugaya war iyagaaba cudur oo dilkooda cibaadaah war cirka hoostiisa aadana ku nool iyagaa ugu shar badan soo lama dhihin war waxaad ka tagta sheegtay ciidda korkeeda waxa ku noolna inay ugu shar badan yihiin war wax kastoo shar badan ayagaa ka shar badan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how allow hanugu ebtelayn ummadano isxaanfaalayn allow hanugu ebtelayn ummadano isxaanfaalayn war kalemaanay war ma haysaane jenaraal sheegow haye wal hadhiyay waar ma loo bannaanbaxay war warkan ha ku soo boodin inaynu dhagaystaa ma hargaysu iska dhiibay war jenaraal sheegow waa la xukumay dagaalka shabaab inoo af jaro laguu kumay war waad falantiin waxna laynima sheegi karee eh. jenaraal sheego waxaa lagu xakumay eh. nin uu dilay iyo nin uu dhaawacay magtooda inuu bixiyo eh. waxaana la kala yidhaah sakariye maxamed cali oo gacantiisa ku dilay iyo cabdulaahi xuseen cabdulqaadir ou dhaawacay waxaa kanoo la xakumay horjoogyihii maleeshiyadii oo watay oo dil toogashaa lagu xakumay saddex iyo toban ka mida maleeshiyadiisiina waxaa lagu xakumay milix lix sanoo xabsi ciidana nin lagu sheegay maalgeliye inuu u ahayna badanoo xabsi ciidanaha lagu xakumay warmaxkamadda ciidamada cadaaladeed anugu waxaan kula yaabanahay eh. sheegow haddii lagu xakuma mag inuu bixiyo eh. ninkuu amrahaya see toogasho loogu xukumay koley hagobo arimaha dilmaarne kaale wardadau horay u dilaya ninkan lagu xukumay war hadd hadduu sheego maktab bixiyo eh. waa fasax miyaa eebkasariin binaandegiyanagade waayahay janankii laysku haysta soo xidhanaya markaas wartaas tuugtuug meedikareetamada wiini hayti war kalamaanay war ma haysiine wasaaradda amnigu waxay sheegtay shirkadaha iyo shakhsiyaadka hubka haysta waa inay soo diiwaangeliyaan hubkooda muddo shan cishaa marka haddaba kalamaanay haddaad hub haysataan haddaba isdiiwaan geliya war hubka kalamaan wax la diiwaan geli kara waa ka fara yahay cabdikuus oo hubaysanoo hiiraan u socda ayaa diyaaraddii waxay ka dejisay galmudug kadibna qolaa baabuur ku qaaday isaga iyo waxay dhaheen buula burtaan ku geyhaynaa markaasay shabeellow iyo furuntii xabaddu ka socotay geeyeen waa shirqooltaas qoladaas maxay ahaayeen war ma dagaalamay haye wartaas may shirqool ku weelanki hubaysan inoo furunti lijay hagaan leeya war haddaan kalamaanahay falkaas xadgudubka oo cabdikuus laga sameeyey ambiilaan ka qabnaa aryaadhaha nin iyo hubkii kalema heraana hore loo yiri war horta taliyihii macawisleyda cali jayte ma nin buula burta u socda in mudug la geeyey warbawsa laguma odhan in hubaysan hoga ma cesho war kalemaanay warka waa iga qasdeen oo iga dhabjiseene cabdikuus markii furunta shabeellow la geeyey liibaan lagu xadaa wuxuu u keenaa layidhi qadan shabaab ka cararay ma macaan markii la weydiiyena wuxuu yidhi ma qaraara mana macaana hadda waa ka caddahay saaxiibkan haddaad u gurmanaysiin war anigu waxaanumaa haddii cabdikuus shabeellow tegey inay khawaarij u dhammaatay tayfaday war nin qada shabaab cuni lama aamini karee cabdikuus ama u isqarxiya aryaadhaha war ma haysina ciidanka aagga mudug ka dagaalamaya waxaa hogaamiha ayaa la yidhi sargaal suulnuug la yidhaah oo bele ah sababtoo ah ciidanku waa jecel yahay shabaabna waa necab yihiin abwaan cali shan iyo wuxuu yiri saraakiisha soomaalidu hadday suulnuug oo kale naqa qawaarij qawaariij isma hayneen dalkanyuna nabadow naqa lahaay warkalamaana war ma haysiina waxaa la yidhi toddobaadyada soo socda bur iyo loo kala baxayaa galmudug iyo hirshabeellena laysku hayn maayo haanay dadka dhammaayeen walaha gobaday war dagaalka beelaha waxaa caddaatay in khawaarijtu ka dambayso sababtoo ah kii hirshabeelle markii ciidan la dhex dhigay oo la joojiyey oo labadii beelood xitaa obka dhigis lagu sameeyey ayaa beel aan weligeed dagaalamin oo nabad lagu yaqaano oo beeraley ah oo degta tuulooyin hoos yimaada jawhar oo la kala yidhaahdo tuugaan raymaan dheere iyo gaashaanle xabadu isku bilaabo qurturta iska xageen hadda dhowsumaraab iyo xanan buure iyo matabaanna wixii ka dhacay waa maqlayseen bariga mudug wixii ka dhacayna ma moogidiin hadda khawaarijta falko warkooda waxaan ku soo xasuustay hadalkii alxaaji sanatar muuse suudi oo ahaa dabaday ku walaaqow haayaan war wasiirka arrimaha gudaha faqi wuxuu yidhi wejigii labaad ee dagaalka markii la geli rabay shabaab qabaa'ilaadkii ay soo dhex mareen beelbeelna waa iskugu direen markaa dagaalkooda waa iska dhaafayna miyuu ka wadaa aryaanaha shabaab qabiil ha soo dhex mareen ama siyaasi ha soo dhex mareen kollayba la daysamaaye waxaa la yidhi doofaarkii nin daabaana weyn ka daaqa waa daabal danyeerkii nin daabana weyn ka daaqay beerta waa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen ka elan anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijkii la socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo raadine wlahaylaban gargaarkiis filaya diina waa ku gaarabyan mana gaabinayo xigodohom walaal qaba istaaga ka goye diina waa ku gaarabyan

noqon doontaa markuu guudka ka raro karbaaga dhaansado ileen waa gadiisu godkooda damooye ileen waa gadiisu godkooda damooye kagaboobi maysire sihiirkanaa bariga guray markii uu lafagalay sihiirkanaa bariga guray sidii geheedi fuudhu idigay saadeenmarkii uu lafagalay sihiirkanaa bariga guray markii uu lafagalay sihiirkanaa bariga guray sidii geheedi sidii jimin goysayo garaadkahaagumu oran harmaad gacan ka siisa lahamadiisa sidii jimin goysayo garaadkahaagumu oran harmaad gacan ka siisa wagarwa sandoonka markuu guudka gaararo garbahaga dhaansado wagarwa sandoonka markuu guudka gaararo wagarwa sandoonta markuu guudka gaararo garbahaga dhaansado ilay waa

lo